assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo tobnaad ee kitaabka ducadii sulaymaan haddayna jirin waa qaban lahaayoo waa xidhi lahaayoo marka tiirka masjidka intaan ku xidha carruurtu aroortii ku ciyaari lahay gudaha laakiin ducada sulaymaan ixtiraamkeed daraaddeed aan u daayay bule nebigu alayh isalaatu wasalaam ducadaasuna waxay ahayd intan uu sulayman waa ki ilaahay weydiistay wax boqortooye aan qof kale ka dambeeya aan la siinin in la siiyo ilaahayna marka uu kaga aqbalay in shayطaanka iyo dabeelaha loo adeejiyey marka hadduu nebigu alay slat slam adeegsan lahaa oo ku tasarufi lahaa sulaymaan ducadiisii baa markaa ahay noqon lahayd iyo baaqan lahayd taas daraaddeed marka nebigu alay salatu wasalaam udaay marka qof kale oo shayطaan adeegsan karaayo ma jiro oo ku tasarufi kara sulaymaan lagu tasarufi jiray qof la saaxiibo oo marka khadamaad ay u qadimaan oo isaguna muxuu ahaa dalaalaadkiisa u waafaqa waa jiri karaa oo wuxuu e, saaxiib uu la noqdo quwaha uu wado kala wado oo iyagu ay khadamaad u sameeyaan dadka mudiliinta way taageeraan shayaaiintu iyagaa taageero oo dalaalkoodaasay ku taageerayaan oo dadkay rabaan inay ku lumiyaan laakiin qof ku tasarufi kara oo isagu adeegsan kara oo suu doona ugeli kara ma jiro baabu salaati cala nabiy sala allahu alayhi wasalam can abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu qaala ataanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wanaxnu fii majlisi sacd ibni cubaada majliskii sacd ibni cubaada annaga oo joogna fii bani saacida ayuu rasuulka ilaahay noo yimid faqaala lahu bashiir ibnu sacd bashiir ibnu sacd ibni faclaba nucmaan ibni bashiir aabbihiis ayaa wuxuu ku yidhi amarana allahu caza wajalla an nusalliya calayka ilah wuxuuna faray inaan kugu sallino yaa rasuula allah fakayfa nusalli calayka yaan kugu sallina inaan kugu sallino iyo inaan ku salaamnaba waanala waanala faray salaantase waa naqaana iyada asalaamu alayka ayuha nabi waraxmat llahi taxyaabtaa lagu baray ila ilahi wuxu yihi ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima marka kayfiyadeen kuugu sallinaa bu qaala abu mascuud baa wuxuu yidhi fasakata rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahi waa aamusay xataa tamanaynaa annahu lam yas'alu ilahan ka tamanin inuu rasuulka ilaahi dhibaystay baan umalaynay markaasa muxuu su-aalay muxuu isaga dayn waay aansan nidhi uma qaala rasuulu llahi sala la alay slm markaasu rasuulka ilahi wuxuu yidhi quuluu allahuma salli calaa muxammadin wacala aali muxamed kama sallayta calaa aali ibraahim wabaarik calaa muxammadin wacala aali muxamed كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم أو كما علمتم سلامtiisa waa sida laydin baray ama waa sidaad taqaanaan والسلام عليka أيuهa النبي ورحمة اللhi وبركاته wy saad ii salaamaysaan saad igu saliyaysaanna waa sidan tada الصلاaة الإبراهيمiya baa laydhaha marka waxa waye waa أفضل siyaq الصلاaةi عalى النبي صلى الله عليه وسلم siyaq dhowr oo kale oo ama saxaabada qaarkood laga wariyey ama nebiga عليه الصلاة وسلام laga wariyey oo kale waa jiraan lakin akmal siyaqa min siyaq salaati cala nebi sala allahu alay wasalam waa siiqada tada siiqada nafteeda riwaayaad fara badan bay leedahay oo waxoogaa ziyaadaad iyo muxuu ahay waa isku khilkhilaaftaa ayb tashbiiha kamaa sallayta calaa aali ibraahima riwaayad kalena kamaa sallayta calaa ibraahim wa calaa aali ibraahim ay leedahay iyo muxuu ahay say tashbiihaas uu yahay oo nebiga iyo aalkiisa sida salaadooda lagu shabahayo salaadii ibraahim lagu shabahayo iyo waxyaalaha la su-aala buu kamid yahay lakin waxa si fiican uga hadla ibn اlqayim raximah llah ya si fiican uga hadla kitaabkiisa in la yidhaaho mxu aha kitaabkiisa saliga amdawl asqam miy baabu التsliimi fi الصلاة عan caamir bni sacdi عan abihi sacd bn abi waqاas radي allahu canhu qaal kuntu arىa rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama yuslimu can yamiinihi وcan yasaarih xataa araa bayaada khaddihi rasuulka ilaahi baan arki jiray isagoo midigtiisa iyo bidixdiisaba u salaamo noqonaya ilaa aan ka arko dhabarkiisa ka arko yani irtifaaqka inuu ka dhigi jiray mid aad u daymoodo oo marka qofkii ka dambeeya ama dhinaciisa jooga wejigiisana uu arki kara ma aha dhabankiisaas ila ka mawdo dhabankiisaa u dardi jiray baabu karaahiyat karaahiyati an yushiira an yushiira biyadihi idaa sallam kolkuu salaam naqsanayo inuu gacantiisa ku ishaaro sida dadka qaarkood ay yidhaahaan dad saa dhahawe waa aragta un malayna assalaamu calaykum asalaamu alaykum gacmaha raaciya ayb عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله barakaatu riwaayad kusii darayaan iyaguna waa jiraan ayb saasaan dhihi jiray wa ashaara biyadihi ila jaanibayn marka kolkuu sidaa lahaa bu jaabir asalaamu alaykum baan dhihi jiray bu leeya yani gacanhimana waa ku abtay asalaamu uh, alaykum waraxmat ullah asalaamu alaykum waraxmat ullah saasaan dhihi jiray ayb faqaala rasuulu llahi sala allahu alay sl rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi calaa ma tuumi'uuna biaydiikum tuumiuuna yani tushiruun maxaad ugu ishaaraysaa gacmihiinna wa fii riwaayatin maa li araakum raaficii aydiikum maxaa igu wacan waxaan idin arkaa minad gacmihiinna kor u qaadisaan baan idin arkaa kaannahaa adnaabu khaylin shumsin sidii iyada oo fardo muxuu ahay dabadooda oo kalea fardo shums waa jamcu shamuus weeyaanoo waa midda mudaribad ee hadiyo goor aan aan xasilino haddiyo goor dhaqdhaqaaqda ee dabada ruxruxda ee boodbooda taasaa la yidhahaa shamuus la yidhaha sidii fardaha noocaas oo kale idinka oo waxaan u ar dabadooda oo kale idigoo gacmihiina gacmahana dabadkaasay marka dawata waraarida farduhay u waraariyaan sidaasoo kale idinkoo ka dhigayaan gacmihiina idin arkayaan maxaa idinku waan wa inamaa yakfii axadakum mid waxaa ku filan an yadaca yadahu calaa fakidihi inuu gacantiisa bawdiisa kor saaro uma yusallima calaa akhiihi walaalkiisa uu salaamo can yamiinihi wa shimaalihi midigta ka ka jira iyo ka kabixda ka jira u salaamo saasaa ku filan gacmuhuna bawdahooda iska kor saaraadaan ayb marka rafcigaas uu ka diidaya nebiga alayh salaatu wasalaam waa midkaa marka la salaamta laga baxayo salaada laga baxaya ishaaradaas abuu u diidayaa ma aha rafcigii kale ee isaga aynu soo marray afartii meelood la rafcinayay iyagu sidoodii weeyaan halkan wuxuu ku naqdinayaa tacliiqan sheekh alalbani madhabka xanafiga buu ku naqdinayaa iyagu salaada marka ugu horraysa la xidhanayo mooyaane waxay leeyiin gacmaha kor looma qaaday kolka la rukuuc kacayo la sujuudayo xadiidkanay soo deliishadaan buu leeyahay marka xadiidkan soo deliishigooduna waa qalad ay soo deliishanayaan saasuu leeyahay oo rafciga kada laga nahyanayaayo waxaa weeyaan waa midkaa ishaarada ee kolka salaada laga baxayo sida xadiidkan kadaba sariixa uu ku yahay baabu ma yuqaalu cinda tasliimi min asalaa can rawaadin mawla mugiiraةi bni shucbata radia allahu canhu qaal kataba almugiiraةu bnu shucbata ilaa mucaawiyata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu aleyh wasalama qaal mucaawiya ibnu abi sufyaan radia allahu canhuma amiiru lmu'miniin yaa markuu amiiru lmu'miniin ah yuu mugiirat ibnu shucba warqad u soo qoray uu yidhi waxaadan rasuulka ilaahay ka maqashay ii soo sheeg markaasuu mugiira marka ugu jawaabaya markaasu wuxuu leeyahay kaana idaa faraqa min asalaa kolkuu salaada ka faarugo wasallama uu ka baxo feeliyaba wasallam adantad aada ugu fiirsada waxaa jirta markaa aimada qaarkood oo u qaatay wax allo wixii adkaarahee la sheegayo eh, eh, eh, bacda tashahud soo arooray oo dhan inuu yahay qabla salaam uu yahay oo adkaartan la sheego salaada ka dambaysa oo dhan kulligood ay tahay maxaa qabla salaam ay tahay ibnu taymiya raximahullah sidaas u qaataa dubura salaati sidaasaa la yeelay sida xadiis kusoo aroortay wuxuu leeyahay kulligood waxaa wada weeyaan waa daakila salaa qabla salaam ayb oo u daliishadaa isagu dubur اxayawaani juزء minhu juزء min jismihi marka dubura salaati waxaas la aqriyaa marka la leeyahay waa daakila salaati salaada dhexdeeda oo aakhirkeeda baa lagu aqriyaa marka xadiidkan kadi iyo xadiid lamida ayaa cadaynaysa inay bacda salaat adkaartaas ay tahay qaala wuxuu dhihi jiray marka laa ilaha ila اllahu waxdahu la shariika lah lah اlmulk walah اlxamdu wahuwa عalى kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka ljad saasuu dhihi jiray baabu takbiiri bacda الصalaaة an can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kunaa nacrifu inqiضاءa salaati rasuuli اllahi salى اlahu alay slm bitakbir takbiir iyo tahliil iyo tasbiix iyo takbiir keliya ma aha in lala yimaado oo lagu dhawaaqo weliba oo masjidku isku daro laa إله il allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku alxamdu ala kuli shay allahu akbar sidaa la yidhaaho lagu dhaho marka waa jiri jirtay zamankii nebiga alayhi salaatu wasalaam haddan mxua mamlakadan dhexdeeda masaajidda qaarkood baa sunada lagaga isticmaalayo dadku marka salaada laga baxa kadamba ay ku dhawaaqaan dikriga noocaas oo kale ah marka sunno weeyaan masaajidda badankoodas waa laga tegi dulalka muslimiinta oo kale nimankan masaajidooda barhkood mooyaane kumaba arag meelaha kale ku dhawaaqaya dikriga ku dhawaaqaya waa jiri jirtay buu le marka zamankii nebigu alayh salatu salaam markii laiga hor tukaday waxaan ku garan jiray salaaddii laga baxay kolkaan maqlo marka dikrigaas oo isku dhacay oo baabu التaصbيح والتaxmيd والتkبيr في dubr الصلاة عن أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل mن سبح الlaha dubra kuli صلاة ثaلاثا وثaلاثين وxmd الlaha ثaلاثا وثaلاثين وkبر الlaha ثaلاثا وثaلاثين fatilka tiscatun wa tiscuun intaas waa sagaashan iyo sagaal wa qaala yidhaaha tamaama almi'a boqolkii buuxiisana yidhaaha laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kulli shayin qadiir gufirat khataayaahu dunuubtiisa waa la dhaafaa walow kaanat midla zabadi albaxri badda aburkeeda oo kalena ha ahaadee sakrada wuxuu ka qabee waa loo dhaafaa qofka sidaa baabu linsiraafi min asalaati can اlyamiini wالshimaal insiraafka marka waxaa laga wadaa marka mxuaha kicitaanka qofku marka salaadii ka baxo uu kacaayo dhankuu doono u dhaqaaqi kara hadduu doono dhanka midigta u dhaqaaqa hadduu doono dhanka bidixdu gadoomaya kolkuu soo jeedsanayana waa sidoo kale hadduu soo jeedsanaya dadka maamuumiinta ka dambeeya uu ku jeedsanayana isaguna waa sidoo kale hadduu doono iska soo dhankan iska soo majeera kara hadduu doono dhankan iska soo midkuu doonaba can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhuma qaal laa yajcalana axadukum lishayطaani min nafsihi juz-a qofkiin yaanu naftiisa min salaatihina marka riwaayad ordahaysa qofkiin yaanu naftiisa qayb ka siinin shayطaanka cibaadadiisa iyo salaadiisa iyo yaanu shayطaanka qayb uga yeelin sida ugu uga yeelaya juz ugu yeelaya laa yaraa yaanu arkin alaa ilaa ana xaqan calayhi inay waajib ku tahay mooyaane si kale aynu arkin anlaa yansarifa ilaa can yamiini inuu midigta ka gadoomo mooyaane inaanu si kale u banaanayn oo waajib ay ku tahay inuu midigta u ka gadoomaa yaanu u arkin kolka hadduu sidaa yeelo shayطaan buu cibaadadiisii qayb ka siiyey aktaru ma ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yansarif can shimaali rasuulka ilaah intaan arkay waxaa ugu badnayd isagoo bidixdiisa ka gadoomaya baabu e, man axaqu bilcimaama imaamnimada qofka ugu haboon e, e, in laga dhigto ay ku haboon عan abi mascuudin alanصaariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيyh wasalam yaumu اlqawma aqra'uhm likitaab illah dadka waxaa imaam u noqda oo ugu haboon in imaam laga dhigto ee qur'aanka ilaahay ugu aqris badan ee intuu qur'aanka ka xifdisan yahay ay kuwa kale ka badan tahay kaasaa muxuu ahaay ugu haboon fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaa'a hadday qiraa'ada iskaga mid yihiin faaclamuhum bisunna sunnada ka ugu aqoon badan ayaa kutubkooda kusoo xiga aanka markii zamankii saxaabada say u baran jireen iyo sida inagu u baranna isma leh se dadkaanu u bartaa macnaha un keliya in la aqriya ma aha ma iyagu baran jireen macaanaha iyo muxaan jeedaa lafdigii iyo macnaha iyo wax alla wixii axkaamiga ku saabsan bay aayad walba baran jireen todoba toban aayad oo intay u qaataan bay aayad walba ayna dhaafi jiren inaa wax alla wixi ku jiro o ay ay bartaan marka mudday ku qaadan jirtay qur-aanka xifdigiisa muddo badan buu ku qaadan jiray ilaa cumar ibn khadaab labiyo toban sanadood buu suurat albaqara keliya ku xifdiyey ayb wiilkiisa cabdullahina sideed sanadood buu ku xifdiyey suurat lbaqara ayb marka kolkaa qofkii qur'aanka yaqaanaa xukunkiisina waa yaqaanay xaafkiisina waa yaqaanay marka xaafid caalima buu ahaa ayb kolka hadday qur'aankaa iskaga mid yihiin qofka sunnadan haddana ugu aqoon badan kaasaa muxuu ahaa imaamnimadii kaga horreynaya dadka kale fain kaanuu fi sunnati sawaa faaqdamuhum aqdamuhum hijra ugu soo hijro horreeyey fain kaanuu fi lhijrati sawaa faaqdamuhum silman yani islaaman ka ugu islaamnimo horreeyey aqdamuhum sinan dahaysana waa jirta ka ugu da'weyn walaa ya'ummana arajulu rajula nin nin yaanu u imaam noqonin fii sulطaanihi meeshii madaxtooyadiisii meeshuu maamulaha madaxda ka ahaa yaanu qofna qof imaam ugu noqonin qof amiiro amiirkii beledka oo jooga qof kale yaanu imaam u noqonin walaa yaqcud yaanu kuna fadhiisanin fii beytihi gurigiisana calaa takrimatihi takrimadiisa yaanu ku fadhiisanin takrimadu waxa weeye meel loo hagaajiyey ninka guriga loo hagaajiyo ama kursi fiican iyo muxuaha sariir iyo dekad iyo wax sidaas aho qofku isagu ku fadhiista qofka guriga leh loo diyaariyey yaanu ku fadhiisanin qofkii dayfka ahay gurigiisa soo galay ilaa biidnihi idankiisa mooyaane inuu isagu kugu maamuuso halkaa ku fadhiisa ku jiraa mooyaane mar alla markaa soo gashaba meesha muxuaha ugu fiican ee ninka gurigale loo diyaariyana ad iska fadhiisata ayb ilaa biidnida marka labadaba u noqonaysa kii madaxda ahaay yaan imaam loo noqon meeshu madaxda ka looga noqon ila qofkii martida isagu ahaaye isag intuu ku maamuuso meeshuu imaamka isagu ka aha aduu tuji yidhaaho waa tujinaysa haddii kalese marka inaad mxu ahay istaw intaa tiraxeraafka kasoo jeedsato maya baabu itibaaci alimaam waalcamali bacdahu raacidda imaamka la raacee lasoo daba socdo iyo muxuu ahay camalka kolku isagu sameeyo in laga daba sameeyo can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhu canhumaa annahum kaanuu yusalluuna maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay bay la tukan jireen saxaabadii nebiga alayh isalaatu wasalaam fa idaa rakaca rakacuu markuu rukuuco yay rukuuci jireen yani markuu rukuucdaysa uu gaarhbaysa dhaqan waidaa rafaca ra'sahu min arukuuc faqaala samica allahu liman xamida lam nazl firya lam nazl ma anaan ka zuulin buu leeyay qiyaaman kuwa taagan ma anaan ka zuulin kolkuu samica allahu liman xamida uu yidhaah annaguna aan ka soo daba toosno taagnidaasaan daysan jirin xataa naraahu ilaa aan ka aragno qad wadaca jabhatahu fi lard intuu wejiga dhulka dhigay ilaa isagoo wejiga dhulka dhigay aan ka arkayno taagnidiin ku jirayno taagnidii اctidaalka ayaan ku jirayno uma natbachu markaasaan raaci jiray marka in lala sii socdo intuu sii intiqaalka sii wado lala sii wado ma waa in laga dambeeyo taagnidii la daysto kolkuu xumaanti u sujuudo kolkaa lasoo dhaqaado baabu amri اla'imati bitakfiifi fi tamaam fi tamaam amarka a'imada la faray salaada inay fududiyaan laakiin tam yeelan can abi mascuudin alanصaariyi radia allahu canhu qaala jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalيه waslama faqaal inii la ata'aharu can salaati الصubxi min ajli fulaanin mima yuطiilu bina salaada subax baan ka hadhaa oo jamaacada ka hadhaa aan gaar u tukadaa hebel daraadii waa imaamkoodii siduu noogu dheeraynayo daraaddeed famaa ra'aytu ma aanan arag buu lehay abu mascuud radia allahu canhu annabiya salى allahu عalayhi wasalama gadiba fii mawcidatin qau ashadda mima غضب yoomaidin wacdi dhexdiisa oo ku cadhooda siduu maalintaa u cadhooda si ka daran weligay maan arag buu leeyahy faqaala markaasu wuxu yidhi ayuha annaas inna minkum munafiriin waxaa idinka mida kuwa kuwa dadka erya baa idinka mida oo cibaadada iyo nacsiya baa idinka mida fa ayukum ama annaas midkiina dadka imaam u noqda falyuujiz ha gaabiyo ha gaabiyo salaadda ha gaabiyo fa ina min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ku taba tukanaya alkabiira qof da'weyn wadaciifa qof tabar yar wada alxaaja qof muxuaha degdegsanaya oo danle ayaa ku jira walmariidana marka fuqaadka qaar daciifkaasi keenaya dadku marka isku wada tabar ma ahe oo isku wada dan ma ahe dadka danahooda ha ilaaliyo oo salaada ha u fudaydiyo laakin fi baabu istiklaafi limaami idaa marida wa salaatuhu binnaas عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها waxaan ku dhahay أlاa تxadiثiinii can marضi رasuuli الlahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulka ilaahay jiradiisii miyaadan iiga warramaynin qaalat bala waa kaaga warramaya faqula nabiyu sala allahu alay wasalam waa cuslaaday nebigu alayh isalaatu wasalaam faqaala markaasu yuhi asalla annaasu dadkii ma tukadeen qulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuul allah way ku sugayaan baan nidhi qaala dacuu lii maa'an fi lmiqdab biyo iigu dhiga muxuha miqdabka miqdabku waa bwaa weel baabka oo kale oo dharka lagu dhaqo wey ayb oo dhagxan laga qori jiray faqul fafacalnaa waan yeelnay faktasala waa qubaystay uma dahaba waa tagay liyanua inuu kaco inuu hinqadaabu isku dayey fa uqmiya calayhi waa miyir beelay uma afaaqa waa soo miyirsaday faqaala markaasuu asalla annaas dadkii ma tukadeen mar alle markuu soo miyirsadaba wuxuu su-aala waxaa ugu horaynaya dadkii ma tukadeen salaadda si ugu dadaalaya nebigu alayh salatu wasalaam fiiriya qulnaa laa hum yantadirunaka ya rasuula allah faqaal dacuu lii maaan fi lmiqbad qaala fafacalna faاktasl ثuma dahaba liyanuu yani liyanhada bثiql faugmiya عalayhi qaala ثuma afaaqa haddana waa soo miirsaday faqaal fasla الnaas qulnaa laa hm yantadiruunaka ya rasuula الlah qaala dacuu lii maءa fi lmiqdb fafacalna faاktasl ثuma dahaba liyanuu faugmiya عalayhi ثuma afaaq faqaala asla الnaas qulnaa laa whm yantadiruunaka ya rasuula الlah qaalat wالnaasu cukuufun fi lmasjid annaasu muqiimuun fi lmasjid dadkiina masjidkay fadhiyeen oo nebigay sugaayeen yantadiruuna rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam lisalaati alcishaaءi alaakhira rasuulka ilahi bay sugayeen oo salaada cishaa inuu tujiye bay u sugayeen qaalat faarsala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalama ilaa abi bakrin wuxuu u fariin diray an yusalliya biاnnaas inuu dadka tujiyo faataahu rasuulu qofkii lasoo diray baa u yimid ergeygii lasoo diray baa u yimid abu bakr faqaala markaasuu ina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam ya'muruka an tusalliya biاnnaas inaad dadka tujisuu rasuulka ilahi ku farayaa faqaala abu bakr abu bakr baa wuxuu yidhi wa kaana rajula raqiiqan min qalbi jilicsan buu ahaayo yaa cumaru salli biاnnaas cumarow dadka tuji buu faqaala cumar cumar baa wuxuu yidhi anta axaqu bidalik adaa taa igaga haboon qaalat fasallaa bihim abu bakrin tilka alayaam maalmihii dambe nebigu soo kici kari waayey wuu tujiyey abu bakrin nebiga alayh dadkii uu tujiyey niyaabatan can rasuuli llahi sala allahu alay slam uma ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam wajada min nafsihi qifa fudayd buu naftiisa maalin ka dareemay faqaraja waa soo baxay bayna rajulayni laba nin dhexdood laba nin oo garbaha kala haysa dhexdood buu ku soo baxay axaduhuma alcabbaasu midkood uu cabbaas yahay bisalaati ظhr ayuu usoo baxay wa abu bakrin yusallii biاnnaasi abu bakrina dadka uu tujinaayo falamaa ra'aahu abu bakrin radia allahu canhu markuu abu bakr arkay buu dahaba tegay liyata'ahara inuu dib u soo baxo fa awmaa ilayhi nabiyu sala allahu alayh wasalam anlaa yata'ahar rasuulkaa ugu ishaaray inuu halkiisa joogo wa qaala lahumaa labadii ninna wuxuu ku yidhi ajlisaanii ilaa janbihi dhinaciisa ifariisiya faajlasaahu ilaa janbi abi bakr abu dhinaciisa bidixda ah ayay fadhiisiiyeen wa kaana abu bakrin yusallii wa huwa qaa'imun bisalaati nabiy sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi salaadiisuu ku tukanayay yani rasuulka ilahi salaadiisuu raacayay abu bakr wannaasu yusalluuna bisalaati abi bakr dadkuna salaada abi bakr ayay ku tukanayeen abu bakr bay arkaayeen taagnaa marka abu bakr bay raacayeen abu bakr nebigu raacay marka nebigaa imaam ahaa nebiga alayh salatu isagaa imaam ahaa waanu fadhiyey dadkuna waa taagnaayeen abu bakr iyo dadkooda kale xadiidkii anas aynu soo marray ee markuu imaamku fadhi ku tukado fadhi ku tukada odhanayey anaa ka dambeeyey wالnabiyu salى اllahu عalayhi waslama qaacidun qaala cubaydullah cubaydullah bni cabdillaah ibni cutba ayaa wuxuu yidhi fadakltu عalى cabdillaahi bni cabaasin faqultu lahu alaa acriضu عalayka ma xadaثatnii caaئishaةu can maradi الnabiy salى اllahu عalayh wasalam caaisha radi allahu canha waxay marka ilaahay iiga sheekaysay oo kuu bandhiga baa ku idhi cabdالlahi بn cabaas radي allahu canهuma faqaala haaj keen facaradtu xadiiثaha عalayhi famaa ankara minhu shayئan waxba ma aanu ka qoonsanin kulligood yani waxba kama beeninin غayra anahu qaala wuxuuse yidhi asamat laka الrajul الآakar cabaas mooyaane ninkii galabadii niga soo garbaha soo qabtay cabaas mooyaane ka kale magaciisa ma kuu sheegtay aladi kaana maca alcabaas qultu la qaala huwa caliyu radi allahu anhu cali bn abi aalib buu ahaa marka cali bay mayna magaca dhegin cabaas may magaca dhegin baabun ida takhallafa alimaamu taqadama gayruhu imaamku hadduu daaho inuu mxua qof kala tujinayo can ilmugiirati bni shucbata radia allahu canhu aan la sugaynin imaamka waxba la sugaynin kol hadduu waqtigii galo qof kale marka uu iska galaayo hadduu marka yimaado isaguna uu safka iska galaayo o dadka la tukanayo عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غdىa mعa رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم غزوة طبوk ee rasuulka ilaahay u raacay qاala المغيرة المغيرة wuxuu yidhi فتbrز رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahi waa kor tegey qبل الغاaط منخفdka godan baa hoos loogu dhaadhaco faxamaltu maعahu waxaan usoo qaaday didaawaةan weysaan usoo qaaday weel biyo aan ugu soo qaaday qabla salaati alfajri falamaa rajaca rasuulu llahi sala alla alay slm kolkuu soo noqday rasuulka ilaahay ilaya aniga uu isoo noqday yaan akhadtu qaatay uhariiqu calaa yadayhi min alidaawa gacmihiisa inaan ugu shubo weysadii ugaga shubo aan u weyseeyo ugu shushubo biyaha wagasla yadayhi gacmihiisu dhaqay talaata maraatin uma gasla wajhahu uma dahaba liyurija liyukrija jubatahu can diraacayhi inuu ka bixiyo gacmihiisii kasoo bixiyo jubbadiibuu tegey fadaaqa waa ka ciriiriyamay kuma aljubba kuma jubbatihi jubbadiisa labadoodii gacmoodba waa ka ciriiriyamay inuu kasoo bixiyo faأkraja yadayhi min min j min aljubba yani min layl اljubba hoostuu ka soo bixiyey xataa akraja diraacayhi ilaa labadii gacmood uu soo bixiyey min asfali اljubba jubbada hoosteeda ka soo bixiyey wa gasla diraacayhi ilى اlmirfaqayn uma tawada'a calىa kufayhi uma aqbala waa soo kacay kufaynkiibu yani masaxay waa kan hadda koran soo maray waa soo kacay marka faqaala muira muira wuxuu yidhi faaqbaltu macahu waan la soo socday xataa najida annaasa ilaa dadkii aan ka hadlay qad qadamuu cabdiraxmaan ibna cawfin fasallaa bihim iyagoo dadkii cabdiramaan hormariyo uu tujinayo inaan ka soo gaadnay waadraka rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ixda rakcatayni labada ragcadood middood uu soo gaadhay fasallaa maca annaasi rakcata alaakhira ragcaddii dambe uu dadka la tukaday falamaa sallama cabdiraxmaan ibnu cawfin qaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yutimu salaatahu kolkuu cabdiraxmaan salaaddii ka baxay yaa anigii iyo rasuulkiibaa kacnay marka inaan salaaddii dhammaystirno faafzaca dalika almuslimiin arrintaasaa dadkii ka argagixisay ka naxeen aktaruu waxay badiyeen atasbiix subxaana allah subxaan allah inay yidhaaheen fajax uu ku dhacay falama qadaa nabiyu sala allahu alay slam salaatahu aqbala calayhi markuu salaaddii damaystay buu ku jeedsado uma qaala markaasu uu yidhi axsantum waad wanaajiseen si fiican baad yeesheen aw qaala mise wuxuu yidhi asabtum yakbituhum wuxuu ku kamanaya yani ugu bogayaa an sallaw salaata liwaqtihaa inay salaaddii waqtigeedii ku tukadeen oo ayna waxba rasuulka ilaahayna ayna sugin taasuu ugu bogayaa nebigu alayh isalaatu wasalaam baabu ma yajibu fii ityaani masjidi calaa man samica annidaa qofkii aadaanka maqlaaya imaatinka masjidka uu yimaadaayo inay waajib ku tahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaala ata nabiya sala allahu alayh wasalam rajulun acma nin indhalaba u yimid rasuulka ilaahi ibnu ummi maktuum weeye radia allahu canhu fa qaala yaa rasuula allah inahu laysa lii qaa'id wax isoo garqaada ma leh yaquuduna isoo hogaamiya ila lmasjid weliba masjidkayguna waa gurigayguna waa fog yahay madiinadana marka waa wax sharaab badan tahay saasuu ku cudurdaa fasa'ala rasuula اllahi sala la alay sl rasulka ilahi buu wuxuu weydiistay an yurakisa lahu inuu urugseeyo inuu gurigiisa ku tukado fayusaliya fii beytihi gurigiisa ku tukado farakasa lahu waa u rugseeyey qofkii hore nabigu alayh isalaatu wasalaam falamaa wallaa markuu noqday dacaahu u yeedhay faqaala markaasu wuxuu yidhi hal tasmacu nidaa bisalaa dhawaaqa salaada loo dhawaaqaya ma maqlaysaa xaya cala salah la leeyahay faqaala nacam maxaa waa maqlayaa buuli qaala ajib soo raac marka dhawaaqa u kaaray marka uma ruqsaynin ninkaa indhahala ah ee gurigiisu fog yahay ee muxuu ahay jidadku ay xumaayeen berigaas oo muxuaha dul socodkii waxyaalaha dadka qaniina ay ku badnaayeen madiina intaasay cuduro sheegtay nebiga alayh salatu salaam uma ruqsadaynin marka waxaa weeye salaatu ljamaaca inay tahay fardu cayn ay tahay fardu kifaaya keliya ayna ahayn baabun fi fadli اljamaaca can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala allahu alay slam qaal salaatu اljamaaca afضal min salaati axadikum waxdahu bihamsati وacishriina juz-a salaada jamaacada lagu tukadaa salaada qofka keligii u tukado waxay ka ajri badan tahay shan iyo labaatan juz riwaayadka ibni cumarna toddobiyo labaatan bay leedahay baabu salaati ljamaacati bab salaaة اljamacati min sunan اlhuda an cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu an cabdillaahi bni mascuudi radia allahu canhu laqad ra'aytunaa waxaan is aragnay waxaan eh, garanaya dadkaygii saxaabadii oo oh, wamaa yatakhallafu aanu ka haraynin can salaati ilaa munaafiqun qof munaafiqa mooyaane qad culima nifaaquhu munaafiqnimadiisa la ogaaday oo lagu yaqaano munaafiqnimo oo maridun ama qof jira mooyaane isaga oo labadaas nin mooyaane nin kale aanu salaada jamaacada ka haraynin yaan garanaya in kaana almariidu inahu xaalku wuxuu ahaa kaana almariidu qofka jiran inuu ahaa la yamshi bayna arajulayni laba nin dhexdood socona garbaha lasoo qabanayay xataa yaatiya asala ilaa salaada ka yimaado qofka jiran intaa garbaha lasoo qabto ayaa safka lasoo gelin jira wa qaala wuxuuna yidhi ina rasuula allahi sala allahu alayh wasalam callamanaa sunana alhuda wuxuuna baray rasuulka ilaahay jidadka hanuunku hanuunkuuna faray wa ina min sunani lhudaa waxaa ka mid a asalaatu fi lmasjid salaada masjidka lagu tukado yaa sunan lhudaa ka mid a allatii yu'adanu fiiha masaajidan loo adima lagu adinaayo in lagu tukado yaa sunan lhudaa ka mid a ayb weliba waxaa y riwaayaad kaleba waxay tidhaha ninku xanaanaya wuxuu leeyahay haddii aad qofkaa mutakalifka gudihiisa ku tukanaya sidiis oo kale aada yeeshaan lataraktum sunata nabiyikum walow taraktum sunata nabiyikum ladallt bab fi ntidaari salaati wa fadli ljamaca can abi hurayraa radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam salaatu rajuli fi jamaca taziidu calaa salaatihi fi beytihi wa salaatihi fi suuqihi bidcan wa cishriina daraja qofka salaadiisa uu jamaaco ku tukadaayo waxay la dheer tahay salaadiisa uu gurigiisa ku tukado iyo salaadii uu suuqiisa ku tukado meesha wax ku iibsanayo ciladdu wax ku iibsanaya ama dukaankiisa uu ku tukado ama masnacu ka shaqeeyo ku tukado waxay la dheer tahay dhowr iyo labaatan muxuu ahaay darajay la dheer tahay wadalika kaasuna wuxuu yahay siday intaas oo dhan waxa ula dheeraatay waxa weeyaan ana axadahum midkood idaa tawada'a markuu soo weyse qaado fa axsana alwudu'a weysaqaadka uu hagaajiyo uma ata almasjida masjidka uu yimaado laa yanhazuhu yani laa yuxarikuhu walaa yumhidhu isagoona soo soo dhaqaajinayno soo kicinayno ila salaa salaad mooye wax kaloo soo kicinaysa aanay jirin laa yuriidu ila salaa salaad mooye wax kale aan doonaynin falam yaktu ma tallaabsado khatwatan tallaabo ilaa rufica lahu bihaa daraja daraja loogukor loogu qaado daraja la tallacsiiya halkii tallaabaa wa xuta canhu bihaa khaii'a hal dambina waa laga ridaa ayb xataa yadkula masjida ilaa masjidka kusoo galo halkii tallaababa sidaas marka tan waxaa weeyaan ya marka riwaayateeda waxaa weeya halkii tallaaba intaa isugu jirta rafcu daraja waxadu lkhaia ayb riwaaya ow dhigaysaana waa jirta ama darajaa loo kordhiyaa ama dambi baa laga diga xadiid hore aynu soo marrayna wuxuu ahaa labadii tallaabadood midna waa rafcu daraja midna waa mxuu ahay xadu khaia faida dakla masjida masjidka hadduu soo galo kaana fii salaatin salaad buu ku dhex jirayaa ma fii salaatin ma kaana fi salaatu in alla inta ay salaadu tahay iyo taxdiisu ti iyadu celinaysa in alla intuu salaada daraaddeed u joogaba waa in salaad ku jira ajir salaadeed ba u socda wاlmalaa'ikatu yusaluuna calى axadikum malaa'igtuna waa u duceeyaan midkiinay u duceeyaan maa daama fii majlisihi aladii sallaa fiihi majliskiisii uu ku tukaday in alle intuu joogaba marka majliskaa la sheegayana waa masjidka oo dhan waa la yidhi waa mawduucu rukuucihi wa sujuudihina waa la yidhi yaquuluuna waxay dhahayaan allahuma arxamhu allahuma اغfir lahu saasay dhahayaan allahuma tub calayhi ilaahu naxariiso ilah u dambi dhaaf ilahu ka tooba aqri maa lam yu'di fiihi haddaanu ku dhibin dhibaato aanu la imaanin maa lam yuxdif fiihi yani maa lam taqib isaga isqaad ka jebin walam yatakallam kalaam aadamiyiin kalaam dunyawin aanu ka hadlin saddexdaa shartay marka leedahay in alla intuu meeshuu ku tugaday fadhiyada oo kalaam dunyawina aanu ku hadlin isqaadkiina aanu aanu ka jebin wax iidaa muslimiinta iyo waxsidaasana oona la imaaninna salaad malaa'igta u ducaynays malaa'igta u ducaynays malaa'igtaadii hor u ducaynays baabu fadl الcishaa wالصubxi fi jamaaca labadaas aayadood jamaaca lagu tukado fadliga ay leeyihiin can cabdالرaحman bni abi camra qaala dakla cثmaan bnu cafaan radيa allahu canhu اlmasjida bacda salaati اlmgrib salaadii mgrib dabadeed ayuu cثmaan radia allahu canhu masjidka soo galay faqacada waxdahu keligii buu fadhiistay faqacadtu ilayhi waan la fadhiistay faqaala markaasu wuxu uhi ya bna akhi samictu rasuula اllahi salى اlahu alيه wasalam yaqul rasuulka ilahi ale baan maqlay man sallaa salaata alcishaaءi fi jamaaca salaada cishaa qofkii jamaaca ku tukadaa fakaأnamaa qaama nisfa alleyli habeenka nuskii isagoo tukanaya raggi ku soo jeeday ayuu la mid yahay waman salla subxa fi jamaaca fakaأnamaa qaama alleyla kulahu waa habeenkii o dhan tukaday ayb yani cishaa oo keliya qofkii tukadaayo waa nisfu leyl subax oo keliyana qofkii tukadayo isna waa nisfu leyl qofkii labadooda marka tukadaana jamaca ku tukadaana waa habeenkii o dhan soo jeeda buu lamid yahay <clears throat> baabu التشديد في التخلف عن صلاة العشاء والصبح في جماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنaaفقين صلاة العشhاء وصلاة الفجر salaadta ugu culus munaafiqiinta ugu culus waa labadaas salaadood labadaas salaadood baa munaafiqiinta ugu culus walow yaclamuuna hadday garanayaan maa fiihimaa waxa ku jiro ajriyana la atowhumaa waa iman lahaayeen walow xabon gurguradba ha ku yimaadeen walaqad hamamtu waxaan niyeystay an aamura bisalaa salaada inaan faro in e, loo aqimo fatuqaan loo akrimo uma aamura rajula nin aan faro inuu dadka tujiyo fayusaliya uma anfariqa aan baxo macii birijaalin rag aan la baxo macahum xuzamu min xabab xirmooyin koryaa wada ilaa qowmi niman xaggooda aan u baxo laa yashhaduuna salaata salaadaan kasoo qayb qaybgalaynin niman aan ogaha guryahooda ku tukanaya inaa guryahooda xaggooda mxuha dhalinyaro qoryo wadda intaan kaxaysto aan xaggooda aado ayaan niyeysay fa uxariqa calayhim buyuutahum binnaar aan guryahoodii ku gubo dab ku gubo saasaa niyeysay zaada fii riwaaya riwaa kalena wuxuu ku daray walow yaclamu axaduhum anahu yajidu cadman kamiina hadduu midkood garanayo inuu muxuu ahay helaayo laf laf baruur leh kolkuu masjidka yimaado laf hilib oo baruur leh baad helaysa hadduu isleeyahay la shahidahaa waa ka soo qaybgeli lahaa yani salaat cisha hadday marka xad dunyawiya loogu yeelayo waa imaan lahaay xabad hoosiyaa lagu siinaya xabad sandawisaa lagu siinaya koob shaah lagu siinaya haddii isleeyihiin qofkii yimaadaba dalka koolaa la siinaya waa imaan lahaayeen laakiin ajriga kada weyn la isugu yeelayo ee adduunka oo dhan baba fijaaniga aan waxba ku ahayn uma muuqdo markaas saas nab alay ayb halkan salaat lcishaada uu leeyahay wuxuu leeyahay waa waham buu leeyahay an malan sheekh albani wuxuu leeyahay waa salaada salaat ljumca ayuu ku salaada hadda salaat lcisha halka kale uu leeyahay salaat salaat ljumca weeyaan buu leeyahay xadiidkaas salaat ljumca ku dhacya saasuu sheekh albani ka ku wada عن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاala لqوم yتkلفوna عن الجuمعة niman جuمعadii ka haray ayuu wuxuu ku yidhi xadiikan m ki hore m kan wey kule baab jumca in la geeya baab jumca in la geeya kuleeyahay waa midka niman jumcada ka hadhay buu wuxuu ku yidhi laqad hamamtu an aamura rajula yusallii biاnnaasi uma uxariqa calى rijaali yatakhallafuuna can iljumcati buyuutahum waxaan niyeystay inaan muxuu ahaye eh, jumcada nin intaan tujci ilaaho aan nimo qoriya wata intaan kaxaysto aan ka hadhaya jumcada ka hadhaya aan guryahooda soo gubo si horan marka waxay ahayd eh, jamaacada oo gaar ahaan cishaha ayay ahayd marka labadaas labadaas tahdiidkoodaas waa dhacay nebiga alay salatu slam marka wuxuu nebigu sida uu ugu hamiyayaayo waa inay shay waajibaho weyn ay ka tageen uu yahay weliba wuxuuna u daayeyna siday riwaayadka qaar caddeeyaan ee wuxuu soo xusuustay nebiga alayhi salaatu salaam dadka maatada ee guryaha ku jira iyagoo ahlu wujuub aan ahayn haweenka iyo carruurta iyo guyaalkaas daraadooda uu daayay inu guryihii ka guba mooyaane jalaaludiin siyuuti risaalad buu leeyahay mawduucan oo kale ku saabsanoo shayga wasiilatu ljariima ah ikhtilaafkiisu inuu jaa-is yahay uu ka hadlaayo guryahay ku dhuumanayeen buu nabigu alayh salaatu wasalam wuxuu ameey inuu guryihii gubo guryaha iyaga waxba may sameyn laakiin iyagaa aan meeshii lagu gabanaya ku dhuumanayeen ee salaada kaga dhuumanayeen marka guryaha qofkii guriisa dhexdiisa masnaca khamra ka samaysta ama ka dhigta muxuaha meel oo faaxisho lagu sameeyo raggii haweeniyo isugu keena iyo sidaas oo kalea in gurigiisa la dumiyo ama la gubo waxaa jaa-is weeyaan sida cumar uu yeelay nin wayshid la odhan jiray oo qabro samayn jiray bukaankiisii guday hadm ku magacaabay hadm lbani cala ljahn saasaa ku maga hadmu lbani cala ljahn yani guriga in laga dumiyo qofkii dambiga gurigaas ku galay sababkiisa ku waxyaala muqadiraad iyo ku kaydinaya gurigiisa ku kaydinaya ama khamri iyo waxyaala ku samaynaya ama rag iyo haween iyo balaayo isugu keenaya sidaas oo kale guriga in la nasbiyo ama la gubo waa xaq loogu leeyahay xadiidoodu saxiixay baabu ruksati fi takhaluf can اljamacati lilcudr fiihi xadiidu citbaan ibni maliki waqad taqadama fi kitaabi iimaan citbaan ibni malik waa kii indhahaygii baan dareemay guryayguna waa fog yahay waxaana muxuu ahay fogiyaal baa noo dhexeeyo kole soo rogmadaan marka habeenadaasaanan iman karin mugdigii iyo dhoobadii iyo muxuu ahay daadadkii ay jiraan meelaan guriga kaga tukado igu tuka waa kii odhan jiray marka nebiga ala sala meel ugu tukay marka xaaladaas oo kale habeenada iyo maadaan roobabka iyo roobada iyo daadu iyo markay jiraan baraadka xadiidkii iyo wayaalkaasa marka cudurka kamid laakiin indhala-aanta oo keligeeda inayna ahayn waa kan isaga soo male ibn ummi maktuum lagu diiday bab lmri bitaxsiin salaa an abi hurayrata radia allahu canhu qaala sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yowma rasuulki ilaahay baa maalin na uma insarafa waa ka gadoomay salaaddii buu ka baxay fa qaala markaasu wuxuu yidhi yaa fulaan alaa tuxsinu salaatak hebel salaadaada miyaadan hagaajinaynin le nabiga aleyhi salaatu salaam kaanu soo maray inuu dhabarkiisa wax ka arki jiray ka ka dambeeya alaa yandur lmusalli kolka tukanaya miyaanu eegayn yani miyaanu ka fakiraynin idaa sallaa kolkuu tukanayo kayfa yusalli siduu u tukanayo fa inamaa yusalli linafsi naftiisa u tukanayaa qof kale uma tukanayo qofna kuma qasbaayo naftiisu tukana isagay nafc u tahay inii wallahi la ubsiru man waraa'i kamaa ubsiru man bayna yadaya sidaan qofka iga horeeya u arkaayaba qofka iga dambeeyaan u arkaya marka qofka uu canaananayo nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu uu arkaayo gadaashiisma arkay siduu tukanayo buu arkaayo ayb nabiga alayh wasalam marka caadadiisa ma ayna ahaan jirin inuu qofka magac dhabo qofkii wax biciya inuu magac dhabo adiisa ma ahan jirin khitaab caama inuu soo jeediyo maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada wakada yaquluuna kada wakada bula marka caadadiisa markan waa khilaafo arkaysa ninkii wuu magac dhabay salaada marka muxuu ahay inay ka duwan tahay waxyaalaha kale qofkii dambi kala sameeya maaru magac dhabi jirin ninkii loo diray zakada loo diray odhan jiray ninka naaraan iskale inkan idinka iskale iyo bariiro sadeedii iyo waki kii nabiga alay sala guud ahaan buu uhadli jiray laakin kada ninkan waa magac dhabi war miyaada salaadaada hagaajinayn bu baab fi اctidaali الصalaati waitmaamiha عan الbarاء بni caazib radي allahu canهuma qaal ramaqtu الصalaaةa maca muxamadi salى الlahu عalayh wasalam salaadan kontaroolay yani waa u fiirsanayay salaaddii nabiga alayh الsalaatu wasalaam fawajadtu waxaan ogaaday qiyaamahu farakcatahu yani rukuucahu faاctidaalahu bacda rukuucihi fasajdatahu fajalsatahu bayna sajdatayn fasajdatahu sujuudiisa labaad fajalsatahu iyo fadhigiisa atixiyaadkaaba ma bayna ma bayna tasliima walinsiraaf qariiba min asawa intaasoo dhan inay isku dhadhow yihiin oo inay sina yihiin ku dhadhow yihiin ayaan ogaaday taagnidiisa iyo rukuucdiisa iyo ictidaalka iyo kulli acmaashiisaas oo dhan kulligood inay isku wada dhadhowaayeen lamayna wada sinayna waa kala badbadnaayeen laakiin way isku dhadhowaayeen midba midda ka horaysa waxoogaa ka gaabnayd marka ku dhadhawaay kulligood marka waa dheeraynaya itaalka iyo juluuska bayn sainka iyo kulli mid walba waa dheeraynaya an anas bni malik an anasi radia allahu canhu qaal inii laa aalu an usaliya bikum kama ra'aytu rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama yusalii yusalii bina laa aalu yani laa uqasir kuma gabood falaayo inaan idin tujiyo sida rasuulka ilahi noo tuji jiray yani waxaan ku dadaalayaa jiray loosii jihin jiray inay idin siiyeen qaala raawigii anas ka warinaya baa wuxuu leeyahay fakaana anas yasnacu shay-an laa araakum tasnacuunahu anas wuxuu samayn jiray waxaanan idin arkin idinka inad waxaynan samaynin yuu anas samayn jiray muxuu ahaa kaasuna kaana idaa rafaca ra'sahu min arukuuc rukuucda markuu ka tooso intasaba qaa'iman xataa yaquula alqaa'inu qad nasi waa taagnaan jiray markuu rukuucda ka tooso daaimyaasuu dheerayn jiray ilaa qofku iska ila waaba ilaaway inuu qiraadi ku jiro ismoodaya inuu rukuucayo itidaalkii uu ku jiraba dheeranka uu dheeraynayo marka waa dheerayn jiray rukniga nabiga aleyh salaatu wasalaam waidaa rafaca ra'sahu min asajda makata xataa yaquula alqaa'ilu qad nas juluuska bayna sijiteenkaana jina sida oo kale markau sujuudda hore ka tooso ee uu fadhiisto sujuudda labaad intaanu la imanin uu dheerayn jiray fadhiga ilaa qofku iska ilaa waa ilaawe ku jira midha ismoodaya baabu afضل الصلاaةi طul الqنوt عan jaaبir رadي الlه عanه qاala suئila rasuul الlahi slى الlه عalيه وasلم أy الصلاaةi أfضل faqاala طul الqنوt qunuudkan hadda marka waxaa laga wadaa qiyaamka طul qiyam yani dherarka qiyaamka oo la dheereeyo baa laga wada yani qiraa'ada la dheereeyo ajzaad marka salaada ajzaadeedu way kala ajri badan tahay kulka lele ayu salaati yani ayu أجزاءi salaati afضل salaadu ajzaada afcaashay ka kooban tahay iskee ugu ajri badan baa la weydiiyey markaasuu qiyaamka dhee oo la dheereeyo marka qunuudka hadda qunuudku dhowr macano ku yimaada kelimatu qunuud qunuudka marka hadda laga kan laga wadaayo waa qiyaamka baabu lmri bisukuuni fi salaa can jaabir bni samurata radia allahu canhu qaala kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baa nagu soo baxay faqaala markaasu wuxuu yihi maa li araakum raaficii aydiikum kaanaha adnaabu khayrin shums uskuruu fi salaa xadiidka intiisa kale waynu soo marray markaysa kolkay salaam nafsanayaan gacmahaasyan dhihi jireen uu ku yidhi m maxaad gacmahaasaa u yeeliseen uskuruu fi salaa salaada dhexeeda ku xasira intanaa dheeraada marka uskuruu fi qaala uma kharaja calaynaa markabuu noo soo baxay fara'aanaa wuxuuna arkay xalaqan xalqad xalqad anagu goorgoor u fadhina wuuna arkay dhexdiisa faqaala markaasu wuxuu yihi ma li araakum ciziin ciziin yani jamacaati mutaxariqiin waa jamcu ciza qaala uma kharaja calayna marka hore haddana noo soo baxay faqaala markaasu wuxuu yihi alaa tafcaluuna kamaa tasufu lmalaa'ikatu cinda rabbiha miyaydan alaa tasufuuna miyaydan u safanaynin siday malaa'igtu ugu safato rabbigaad agtiisa ugu safato miyaydan ugu safanaynin hadba shay buu baraya hadba shayga kolkay qabsadaan buu u kontaroolaya mid kale haddana uga gudbaayo ayb eh, qultu markaasaan waxaan yaa rasuula allah wa kayfa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbiha faqulnaa waxaan nidhi yaa rasuula allah wa kayfa tasufu almalaa'ikatu cinda rabbiha sidee malaa'igta ugu safata cinda rabbiga ugu safataa qaala yutimuuna asafa alawala wayataraasauna fi saf safka hore kaamil yeelaan oo ilaa safka hore buuxsamo mid kale lama bilaabo qofna inuu istaaga ma aha qof waliba meesha intaba u safka meel ka banaan tahay waa inuu kusii socdo meesha inuu buuxiyo markii meeshaasi buuxsanto la bilaabo kale la bilaabo isagoo waxaad arkaysaa saddex saf iyo marka mid waliba naaqis oo marka qof meesha soo gaar iskasii taagaya qalad weeyaan ilaa saf uu buuxsamo saf kale in la bilaabo ma aha marka safo safka ka horreeyay horta buuxiyaan safkana waa isku dhegdhegaan oo dhinaca kumaad isku saaraan oo daldalool bay ka ilaaliyaan ilaa qof waliba qofka kale anqawgiisa kale ku tegayay buu leeyay garbaha garbaha ku tegay juqbaa laga dhigaayo baabu lishaarati biraddi salaami fi salaa isagoo salaam ku jira qofka hadii la salaad ku jira hadii la salaamo inuu gacanta ku qaadayo can jaabirin radia allahu canhu qaala ina rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama bacatanii lixaaja dan uu lahaa buu ii diray rasuulka ilahi meel buu ii diray uma adraktuhu waxaan u imid wa huwa yasiiru isaga oo socda qaala qutaybatu yusalli isagoo socda yaan hashiisa ku dul baan soo gaadhay fasallamtu calayhi waan salaamay ila safar baa lagu jiray fa ashaara ilaya gacantu lagu ishaaray falamaa faraga kolkuu ka baxay uu ducaani ii yeedhay fa qaala markaasu wuxuu yidhi innaka sallamta sallmta aarifan wa ana usalli marka dhaweyd waxaad i anigoo salaad jira ayaad salaamtay wa huwa muwajihun xiinaidin qibala almashriq wuxuuna usii jeeday xagga barigu usii yeeday masaafir baa salaada tukanayeena naafila ay sunna ahayd qofka raakibkeena marka meesha usii jeeda buu tukanaya marka salaamta nebigu alayh salatu salaam wuxuu kaga qaaday gacantuu kaga qaaday isagoo salaadii ku jira markii eh, masjid quba isagoo ku tukanayana sida oo kale baa nebigu alayh salatu markay dadkiinta usoo galaan ay salaamaan saasuu yeeli jiro bilaal baa la weydiiyey s salaada u qaadi jiray markaas gacantiisa kufidiya hoos kudiya marka salaada ku jira asalaamu alaykum salaada marka eh, gacanta salaanta lagu qaado kolku qofku sidan oo kale iyo mashguul uu yahay waa mashruuc weeya jaa-is weeyaan ama salaada salaanta oo lagu bilaabo gacanta laisku salaamo gacanta la taago haddii ay la jirto eh, afka uu la jiro oo qofka asalaamu alaykum at gacankana taato iyaduna jaa-iz weeyaan xadiidka asmaabinti yaziid cinda tirmidi wa abi daawuud ayuu ku sugnaatay inuu haween masjidka dhex fadhiya intuu soo agmaray nabiga alayh salaatu wasalaam uu gacanta ku salaamay oo gacanta yaafka yani isku taray laakiin keligeed gacantoo keliya in lagu daysay ama madaxa isagu waa sii daran yahay rukuucda iyo xinaha sida xaarada iyo jabaaneska iyo ay yeelaan madaxa taas isaga waa sii daran yahay afka oo keliya lagu daayo afkaan la jirin isaguna waa xaram lakin dalba la isku daro baabu naski اlkalaami fi salaa hadalkii salaada lagu hadli jiray nasixada lana samay an an mucaawiyata bni اlxakm radia allahu canhu qaala bayna ana usalii maa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam mar aan nabiga la tukanayay markaas intaas muxuu ahaa kololkaas usoo islaamay cطsa rajul min alqowm waxaa hindhisoodeen raggii ka mida faqultu markaasa waxaan ihi yarxamuka allah yarxamuka allah baan ku tashmiid baa la yidhaha marka waa xaq la isku leeyahay qofku marka uu hindhisooday alxamdulilah hadduu yidhaaho in lagu yidhaaho yarxamuka allah laakiin salaad baa kortaa lagu jirayo faramaani lqowmu biabsaarin ragga indhahoodii usoo jeediyey way soo eegeen ay faqultu markaasan waxaan waa tuflomaya abatayka ma sha'nukum tanduruuna ilaya maxataa igu soo eegaysaan fajacaluu waxay bilaabeen raggii yadribuuna biaydihim calaa asxaabihim inay gacantooda boodihooda ku dhisaan way aaminsiinayaan ayb falamaa ra'aytuhum markaan arkay yusabituunanii inay aaminsiinayaan markaan arkay lakinii sakartu yani lam atakalam lakinii sakartu wey maabata hadalka gartay marka inay aaminsiinayaan horta hore waxay iisoo eegeen aamusinta daraad ee hadalka igu qoonsadeen haddana waxay bawdiyahu garaacayaan ay aamusinayaan baan aamusay falamaa sallaa rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi markuu tukaday fabiabii huwa wa ummii wa aabbahay iyo hooyaday maa ra'aytu mucalliman ma aanan arag qof waxbaro qablahu walaa bacdahu axsana tacliima minhu nin wax dadka u sheego oo ka tacliim fiican weligay ma aanan arag fa wallahi maa kaharanii yani maa zajaranii iguma qayliyin walaa darabanii ima garaacin walaa shatamanii imana caayin uma qaala wuxuu yidhi ina hadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas dadka hadalkiisa wax kamidihi salaada uma sug wala ducaba ha ahaado marka yarxamuhu llah allahuma arxam fulanan iyo haddaad tidhaaho iyado dhib lakin yarxamuka allah ya fulan haddaad tidhaho khitaab baad la siin dalkii kolku ku yidhi yarxamuka allah waa kii lagula yaabo marka khitaabkaasaa loo diidan yahay ayb nebigu waa ku ducayn jiray allahuma anji fulana min fulan fulan waa ki dhihi jiray taas oo kale marka khitaab aan ku jirin iyada waa iska banaantay lakin wixiiba qof lagula khitaabayo ma walow ducaba ha ahaado inama hiya inama huwa tasbiixu watakbiru wa qira'at lqur'aan aw kama qaala rasul lah sal l slam waa siduu yii qultu markaasaan waxaa ya rasuul allah inii xadiisu cahdin bijaahiliya waqtigiisu jaahil kusoo dhow yahay baan ahay waqad jaءa allahu biاlislaam ilahayna islaamnimadu noo keenay wa ina mina waxaa naga mida rijaalan ya'tuuna alkuhaan niman kuhaanta u tago curaafinta iyo u wax weydiiya baadida ka lunta iyo mustaqbalka iyo waxyaalaas iyo weydiiya baa naga mida qaala falaa ta'tihim ha u tegin adugu waxba ha weydiinin qaala qultu wa ina rijaalan rijaalan yatatayaruun niman waxaa jira markaa saancad iyo waxyaala sheego oo marka waxyaala ama hoodaysa ama baataysa baa jira qaala ذaka شhayء yجidunahu fي صdوurihم falaa ysudanahم laa ymنacanahm can غaradihم oo wuxuu naftooda kusoo dhacayo weeyaane waxba yaanu qaradkoodii ujeedin oo markay arkaan isagoo wixii mxuaha kolkii suko hortiisa uu maray iyo ma suko hortiisa kacaya iyo ama ugaar badsinaysa hortiisa ay marti iyo bay u qaadan jireen qaradka u socdeen inuu khalaas ay ku hoogayaan ama markaas iska noqon jireen yayna noqonin buu leeyahay qaradkooda ayna ka noqonin qaala بن falaa yasudanakum yasudanahum bay riwaada hore tadama yasudanakum qaala qultu minaa rijaalun yaqutuuna waxaa naga mida niman wax xariiqa oo wax ku faalfaaliya baa naga mida qaala markaasuu yihi kaana nabiyu min alanbiyaai yaqutu nebi ambiyada kamida baa xariiqi jiray faman waafaqa khatahu qofkiisa khadkiisii waafaqaayo fadaaka yani fadaaka shaci kolka marka wuxuu leeya waa tacliiq bilmustaxiil weeyaanoo nebigee sidaa yeeli jiray ambiyada ilahay ka mid ah cilmigiisa mundaris buu noqday lama oga ah, qof waafaqi karo oo la ogaan karo inuu siduu nabigaas samayn jiray uu sameeyey ma oga marka inuu xarxariiqa iyo waxaad la jeexjeexayo iyo laga faaliyaayo ma suuroobi karaysa hadda qaala wa kaanat lii jaariyatun jaariyad baan lahaa tarcaa anaman tarcaa hanaman lii hari aan leehe ku raaci jirtay qibala uxudin waaljawaaniya Ah, uxud iyo jawaani xaggooda bay ku raaci jirtay eh, faطalactu daata yawmin maalin baan arkay maalin baan arkay faida di'bu qad dahaba bishaatin min hanamiha isaga eh, oo eh, yaygii uu ka qaatay arigii neef uu ka qaatay baan arkay wa ana rajulu min bani aadam nin bani aadam ka mid aba ah ana ah, waan carooda kamaa ya'tafuun say dadku xanaaqaan baan u xanaaqaa laakinii sakaktuhaa waan dharbaaxay kakatan darbaaxan darab baan darbaaxay intaa maalintaa xanaaqay bani aadam baan ilaha si dadku xanaaqaan xanaaqo waa darbaaxay darbaxadaasu marka qoomamoonaya hadda qofku islaamuu isdareemay dareemay inuu wuxuu sameeyey o faataytu rasuula allahi sala la alay slam rasuulka ilahi baan u imid facadama dalika calaya arrintaas ugu weyneeyey qofku mu'mina inuu weliba wejiga ka dharbaaxay ladmo waxaa la yidhaha dharbaaxada wejiga gacmadta oo kala fisan haddii gadaal laga dharbaaxo waa safcayo safacahu calaa safahu lakin wejiga haddii laga dharbaaxo taasa ladmo la yidhaha ayb waa weyneeyey nabigu aleyh الsalaatu wasalaam faqultu markaas ya rasuul الlah afalaa uctiquha miyaanan xoraynaynin qaala iitinii biha iikan faataytuhu biha waa ula imid faqaala markaas faqaala laha wuxuu ku yidhi ayn allah alla xagguu jiraa qaalat fi samaa samaduu jiraa bay tihi qaala man ana anigu yaanahay qaala anta rasuulu الlah salى الlahu alيه wasalam qaala actiqha fainaha mu'mina mu'minad weeye marka hore muxuu marka qofka qofka mamluugiisa ah qofkii sidaasoo kale ugu ictidooda jazihiisu dembigiisa wax kaloo ka meydhaya inuu xoreeyo mooyaane toddoba nin oo mxuaha walaalo ahaayoo banulmuqarin ohan jiro nin kamid aho sidaas oo kale jaariyad ka dhexaysa u agdeegi jirta u dharbaaxayn nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu amray inay xoreeyaan oo mxuaha kafaara gud ay u noqoto darbaxda ay dharbaax wa zayd bni arqama radia allahu canhu qaal kunaa natakalamu fi salaa salaadaan ku dhex hadli jirnay yukalimu rajulu saaxibahu qofku saaxiibkiisu la hadli jiray wahuwa ilaa janbihi fi salaa qofku saaxiibkiisa dhinaantiisa weydiin jiray waa awaashii hore xataa nazalat ilaahay soo degtay waqumuu lilahi qaanitiin qaanitiin yani saakitiin mada marka qunuudki oo macno kala yeesho waa sukuudkaas weeya faumirnaa bisukuuti sukuut baana la amray wanuhiinaa can ilkalam kalam baana laga reebay ayb xadiidkii muxuu aha soo maray ee xadiiskan kale ka horeeye ee muaawiyat mucaawiyat bn اlxakam radia allahu canhu asulami waxaa nebigu hadda salaadii soo celi ma odhanin ukeedsada marka salaadii buu ku dhexadlay soo celin lama odhanin jahli baa ugeeyey markaas jahli baa ugeeyey lakin jahli macduura wey jahli macduura buu ah qofkaasun buu soo islaamay marka qofkii sidaas oo kale ah ee salaadii wax salaadii ay ku jabayso jahlinimo ula yimaado jahligiisa isna mid isagu tacaddi uu sameeyey aan ahayn salaadii marka waxba waa inaana ka jabayn qofkiisa mutacamida isagoo garanaya salaadii inay ku jabayso hadduu ku hadlo salaadii waa ka jabaysa baabu tasbiixi lilxaajati fi salaa haddii qofku inu baraarujiyo u baahdo salaada dhexdeeda waa inuu tasbiix la yimaado can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam atasbiixu lirijaal wa tasfiiqu linisaa tasbiixdana ragga iska mxuu ahay tacabayntana haweenka iskale haweenku marka hadday mxaa imaamka oo maalan tahwiye iyo wax sidaas iyo mxaa ilmo oo mxuah meel laga qabto ay ka rabaan iyo hadii salaada dhexdeeda ay rabaan wax ku tusaaleeyaan waa inay sacabka marka isku dhuftaan ragguna marka iyagu waa inay subxaana allah yidhaahaan wa fii riwaayatin fi salaa salaada dhexdeeda ragguna tasbiix bay leeyihin haweenkuna dadka qaarkood marka xadiikanka waxay ka fahmeen haweenka hadalkooda inuu cawra yahay mana aha dadku waa hadli jireen oo nabiga alayh sala slam waxbay weydiin jireen oo xadiis badan baynu soo maraaween mxu walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi w barakaatuh